بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حلم ألفك وحفظه الله الباب السابع في التعادل والترجيح باب كي تضباط wuxuuna ku saabsan yahay atacaadul wاtarjiix atacaadul wاtarjiix atacaadul waxa weeyaan isla ekaansho isu dhignaan adilada isu dhignaato oo isku awood ay noqoto tarjiixna waa kala rajixid mualifka asagaa inoo tacriifin doona mabxadkan culamada qaar waxay ka cabiraan atacaarud atacaarud wاtarjiix atacaarud wاtarjiix culamada qaarha waxay ka cabiraan atacaadul wاtarjiix marka tacaadulkan waxaa looga jeeda un tacaarudki tacaarudki baa looga jeedaa jamaahiir اlusuul usuuliyiinta badankood waxay u isticmaalaan lafdiga tacaadul bimacna tacaarud bay u isticmaalaan maxaa yeelay tacaarudku waxaa imaan karaa haddii adiladu isku awood oo isu dhiganto oo isla ekaato xagga quwada tacaadul waxa weyaan labada shay inay isla ekaadaan marka labadii daliil markay isku awood noqdaan isla ekaadaan markaasuu tacaarud xaqiiqiga dhex maraya siday noo imaan insha allah haddaba tacaarudkan waxaa looga jeedaa tanaaqud adiladii inay iska hor timaado walikhtilaaf bayna daliileyn ahaabiteyn yani laba daliil inay isburiyaan oo iska hor labada daliil ay laba daliil oo sugan macnaha haddaba ah in eh, laba daliil si xaqiiqi ah ay isku dhacaan oo iska hor imaadaan ma jiro wujuud xaqiiqiga kuma le adilada sharciga ah maxaa yeele ilahi subxana wa tacala adilada wuxuu ka dhigay calaamaad eh, iyo astaamo dadka mujtahidiinta ah ay ku gaarhaan ay hanuunsadaan eh, marka ay ku ijtihaadeen axkaamta sharciga ah tacaarudkana xaqiiqadaas ka hor imaanaya oo wuxuu keenayaa in axkaamtiiba la gaari kari waayo laba daliil oo iska hor imaanaya o isburinaya si axkaam logala soo bixo ilahna subxana wa tacala wuxuu arrinkaa ka hufay kitaabkiisa markuu ilahay u afalaa yatadabbaruuna alqur'an walow kana min cindi hayr illah lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira marka ilahi subxana wa tacala wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa inuu ka dhowray ikhtilaaf iyo iska iyo isburin sunada nabigana calayhi salaatu wasalaam waa un la mid oo waa waxyun min allah waxyiga ilahayna isburin mahayo waaya wuxuu hi almuraad waxaa looga jeedaa bitacaaduli tacaadulkii haddaba intayna taa guda gelin iskhilaafkan hadda culamada ka hadlaysa adilada iskhilaafayso ama iska hor imaanayso maxaa uu ku imaanaya wuxuu ku imaanaya fi nadari اlmujtahid la fi اladilati nafsiha adilada laftirkeeda isma burinayso iskuma hor imaanayso ee isburinta ama iskahorimaadkaas waxa wey fi fahm almujtahid wa qofka mujtahidka moodaya oo isboodsiinaya in adiladii iska hor imaanayso liqusuurin fi fahmi fahamkiisaa gaaban aw likhafaa'i adilati adiladii baa ka qarsoon say kale xoog badan yihiin asaguna macsuum maaha khada iyo qusuur baa fahamkiisa soo geli kara marka mujtahidka xag fahamkiisa weyaan dihnigiisa adilada laftirkeedu isma burinayso kalaamka ilahay kalaamka nabiga alayh slam xaasha inay isburiyaan wuxuu hi almuraadu bitacaaduli isleekaanshihii waxaa looga jeedaa istiwaa adilati adiladii inay ku sinaato istiwaa ladilati adiladii inay sinaato duuna an yakuuna iyadoo markaa uun u sugnaanin libacdiha barhkeed maziyatun dheeraad calaa bacdiha alaakhar barka kale la dhaarta wlmuraadu bitarjiix tarjiixina waxaa looga jeedaa tarjiixu bacdi aladilati adilada barhkeed in laga rajaxo calaa bacdiha alaakhar barka kale lima yaquumu liajli maa yaquumu waxa qumaya awgi cinda almurajixi kan wax kala rajaxaya agtiisa oo min masaayaa waxyaaba ay adiladu isdheer yihiin ah waaya mualifku wuxuu ku yihi wuxuu kaga bilaabay tacaadulka iyo tarjiixi inuu qeexo wuxuu yihi tacaadulka waxaa looga jeedaa adiladu inay simanta oo barhkeed barka kale waxba ayna la dheerayn macnaha xagga oo marka takaafu dhex maro haddii markaa ayna isdheereen waxba taas waxaa la yidhahda bu ku yihi tacaadum labadii daliil baa isla ekaaday oo iska hor yimaada waaya haddaba haddii midkood mid kale wax dheer yahay taasi tarjiix bay noqonaysaa wax lagu kala rajixi kara hadday isdheer yihiin taasi waxay noqonaysaa tarjiix walidalika tarjiix wuxuu ku tacriifiyey tarjiixu bacdi aladilati cala bacdiha alaakhar adiladii barkeed barka kale in laga rajaxo oo maxaa laga rajaxayaa maxaa yeele qofka murajaxa waa mujtahidkii waxa uu arkay in labadaa daliil mid ahaan ka kale uu awood la dheeryahay ama mazaaya wuxuun la dheeryahay lagaga rajaxaya ka kale intaynan guda gelin murajaxaadku mualifku tilmaami doono waxaan sheegaynaa shuruud atacaarud tacaarudku shuruud buu leh adiladu markay iska hor imaanayso waa in shuruud la helaa shuruuddaas waxaa ugu muhiimsan in labada dliil an yakuna dliilaan mutadaadayni tamaama tadaad bian yakuna axaduhuma yuxarimu walaakharu yubiix waa in labada dliil ee iska hor imanaysa ay lid isku yihiin an yakuna dliilaan mutadaadayn labada dliil ee iska hor imaanaysa waa inay lid isku yihiin weliba tamaama tadaad si dhammaystiran inay iska hor imanayaan oo midkood maalan uu wixii banaynaya midna u xaaraamaynaya midna waxbuu xaaramaynaya midna waxbuu bannaynaya markaasay istacaarudayaan ehm, shardiga labaad waxa weeye an yatasaawa daliilaan labada daliil inay ku sinaadaan fi lquwa xagga awooddoga inay ku sinaadaan an yatasaawa daliilaani fi lquwa marka marka lagu leeyahay xagga awooddoga inay ka sinaadaan waxaa kaa baxay mutawaatirkii axaadkii iskama hor iman karaa laa yumkin an yatacaarada mutawaatiran wa axaad mutawaatirka laga horreysanaya axaadka sidoo kale waxay daliilkiisu yahay dalaalo qaci ah iyo wuxuu daliilkiisu yahay dalaalo dani ah iskama hor imaan karaan ma kana dalaalatu qaciya wama kana dalaalatu aniya iyagona iskama hor imaan karaan waxaa ka mid ah shuruudii in tacaarudkaasi uu dhacayo fii maxalin waaxid wa waqtin waaxid wa mawduucin waaxid waa inay iskaga hor imaanayaan hal mawduuc iyo hal waqti iyo hal maxal أن يكون التعارض في محل في موضوع واحد وزمن واحد hal zaman iyo hal mawduucina iska hor imanayaan midna hadduu salaada ka hadlayo midna soon ka hadlayo isku mawduuco maaha sooma midna hadduu wakti ka hadlayo midna wakti kale uu ka hadlayo waa sida naasikhi mansuukhi taana isma burinaya waya wuxuu yihi almuraadu bitacaadul tacaadulki waxaa looga jeeda istiwaa adilati adiladii inay sanaato duuna an yakuuna libacdiha barkeed inuusan ayadoon marka uu usugnaanin maziyatun dheeraad calaa bacdiha alaakhar barka kale muraad bاtarjix tarjixna waxaa looga jeedaa tarjixu bacd اladilai adilada barkeed in laga rajaco calى bacdi alahar barka kale ima yaquum liajli ma yaquum waxa qumaya awgi cinda almurajaxi kii wax kala rajaxaya oo min masaaya waxyaabo ay ku kala dheer yihiin oo ay ku kala sitaan adiladu وhada الbaxثu baxigan طawiilu jida mid aad u dheer weeye wاlmurajaxaat murajaxaatku laa taqacu taxta xasrin koobid hoosteed ma dhacayso bimacnaha wax la koobi kara ma ah wa min ahami dalik waxa ugu muhiimsan murajaxaadka الدليل الجلي دليلك موغضة أه وحوي أد وموغضة إن لقى حوجيو لقى هرمريو على الدليل الخفي دليلك قصونا وذلك أسنة كالظاهر يسير الظاهر كوي والمؤول المؤول كي فيقدم الظاهر ظاهر كي لقى هرسينيا على المؤول المؤول كي والحقيقة حقيقة لقى هرسينيا على المجاز مجاز كي والحقيقة والمجاز حقيقة مجاز كي وبيه فتقدم مركب ولقى هرمرينيا على الحقيقة حقيقة على المجاز مجاز كي ثانيا ترجيح الدليل الموجب للعلم وحال رجحها دليل كي واجبيني علمك علمك فائديني على الموجب للظن كي ملها فائديني وذلك سنة مثال كسوحوي كترجيح المتواتر متواتر كي إن رجح على الآحاد آحاد كي ثالثا ترجيح الظن القوي على الظن الضعيف ما ليه حوك بما إن لقى حرمريو ما ليه ضعيف كها وذلك سنة كترجيح الحديث الذي اتفق عليه الشيخان سيدا إن لقى رجح حديث كي لبدا شيخين اسكو وافقين وبخاري مسلمين calى man farada bihi axaduhuma midku midkood la keli noqday bukhaari ama muslim aw mase rawahu hayruhuma ama heyrkood wariyey wakatarjiix اbukhaariyi wamslim bukhaari muslim inaan ka rajaxna وترجيح البخاري بخاري كان رجحنا على مسلم مسلم ومسلم مسلم كان رجحنا على غيره غير كان رجحنا رابعا يرجح القياس الجلي قياس كي جري وحال غير على القياس الخفي قياس كي وذلك كاسنا كترجيح قياس عل... علة الدلالة ساسدين muxuu qoray cilat dalaala adi muxuu ku qoray abshiro hade oo kale meesha waan garta saqdi waa ku jira wadalikaasina ka tarjiixi <clears throat> qiyaasi alcilati qiyaaska cillada in laga rajaxo webeeye العلة قياس العلة اللي رجحه وبيه آه، على قياس الدلالة قياس الدلالة أو الشبه أما قياس شبه خامسا من المرجحات مرجحات وحكم إلى كثرة الرواة رواة بنضوضة وعلو الإسناد إسناد كسرين تيسا وفق الراوي راوي إنه فقه ليه وعلمه بالعربية عربية إنه قرنه وحسن اعتقاد اعتقاد كيسينه وعيه ونكسيه وكونه إنه يهي من كبار الصحابة أصحاب واوين وغير ذلك انت وحنهين min murajaxaati murajaxaatka waxaa ka mid ah tarjiixu musnadi cala mursal musnadki in laga hormariyo mursalkii wlmarfuuci marfuuc in laga hormariyo xadiidkii marfuuca aha cala mawquuf xadiidkii mawquufka ah walxadiid aladi ruwiya bilafdi xadiidkii lagu wariyey lafdi lafdigan macnaha naskiisa lagu wariyey cala almarwiyi bilmacna kii macnaha lagu wariyey in laga hormariyo waaya mualifku markuu noo soo tilmaamay tacaadulkii iyo tarjiixii ayuu wuxuu toos u gudagalay murajaxaadkii murajaxaadkii ayuu toos u gudagalay mabxadkan waxaad moodaa mualifka aad iyo aad usoo koobay runtii wuxuu ka tegey inuu sheego tacaarudkii dhex marayey adilada sida laba caam inay iska istacaarudaan laba khaas inay istacaarudaan laba caam inay caam iyo khaas laba caam ma caam iyo khaas inay istacaarudaan ama laba caam inay istacaarudaan ama laba khaas inay istacaarudaan sidii nagu soo dhaaftay kitaabkii waraqaadka markaasu wuxuu sheegay uun iyo midda kale khadawaadkii waxa weeyaan lagu kala saaraya adilada marka hore in jamci laisku dayo horta labada daliil lagu degdegi mahayo in yani la kala rajaxo inta ay suuroobaysa jamci marka hore waxa laisku daya in la kulmiyo labada daliil oo jamci lagu sameeyo maxaa yeelay aljamcu bayna annusuus awlaa min altarjiix in nusuusta la jamciyaa ka mudan oo ka awlaysan in la kala rajaxo marka lagu degdegi mahayo tarjiixa inta ay suuroobaysa adiladii in la jamciyo lagu wada camalfalo icmaalu lkalaami awlaa min ihmaalih waaya kaasi horta waa tallaabada koobaad jamci in la isku dayo jamciga hadduu suuroobi waayo labada daliil in la jamciyo tallaabada xigta waxa weeyaan waxaa la eegayaa in labadan daliil ay kala taariikh horreeyeen oo midkood mid kale uu ka horreeyey haddii taariikhdooda la ogaado waxa weeyaan ka waxa weeye horreeyey ayaa la nasakhaya kan dambeeyey baa nasakhaya oo naasikh noqonaya naasikh iyo mansuuq bay noqonayaan waa la isku nasakhaya haddii taarikhda aan la ogaanin waa la kala rajaxaya marka ayada he waa la kala rajaxaya murajaxaadka marka la isticmaalaya marka tarjiix wuxuu imaanayaa markii uu suuroo waayo jamci iyo naskhi jamci iyo naskhi markuu suuroo waayo ayaa tarjiixi markaa la magan gelaya waaya murajaxaad ba haddaba jira adiladii waxa lagu kala rajaxo wuxuu ku yihi murajaxaadku way fara badan yihiin lamana koobi karo baxigooduna wuu dheer yahay laakiin waxaa ugu muhiimsan daliilka cad ee jeliga ah badan in laga rajaxo daliilka qarsoon ee laga xoog badan yahay tusaalihiis waxaa weeye aahir iyo hore waxaa noo soo dhaaftay naska aahirka ah inuu ka xoog badan yahay naska muawalka ah yani xadiidka iyo xadiidka muawalka ah way kale ka xoog badan muawalka macnaha aahirka waa macnaha naska hadduu laba macno ixtimaalo oo midkood ku xoog badanya kaas waa lahaa macnihi aahirka ah kasoo horjeedin waa lahaa macna almuawal macnaha muawalka marka naska daahirkiisa in lagu xambaaraa ka xoog badan in macnaha daciifka ah ee uu lagu xambaaro marka daahirkii muawalkii daahirka la horraysiinaya amtiladan hore noo soo dhaaftay xaqiiqada majaaska hadday istacaarudaan xaqiiqada majaaska de waa lafdiga in macnihiisa loo isticmaalo majaaskana waa in loo isticmaalo macna aan ahayn macnihii loo dejiyey sida libaaxa in loo isticmaalo ninkii geesiga ahaa alasad in loo isticmaalo fi rajul shujaac marka xaqiiqadii majaajka hadday istacaarudaanna xaqiiqada la horreysiinaya kaasi waa mid ka labaad waxaa weeye daliilka waajibinaya ama faa'iideynaya cilmi in laga hormariyo daliilka faa'iideynaya dhanni laba daliil hadday istacaarudaan midna cilmi uu faa'ideynaya midna dhanni ka cilmiga faa'ideynaya laga hormarinaya ka dhanniga faa'ideynaya mitaalkiisuna waxa weeye mutawaatir iyo axaad hadday isqabtaan mutawaatir baa laga horraysiinaya sababtoo ah mutawaatirku wuxuu faa'iideynayaa ama qur'aan ha ahaado ama xadiid mutawaatir ha ahaadee cilmi buu faa'iideynaya axaadku laakiin waa axaadiitii axaadka ahayd een xaddi tawaatur aan gaadhin marka dhanni bay faa'iideynaysaa walidalik xagga waxa weeye darajat اhubuut yani jihada uu ka sugnaaday waxaa xoog badan mutawaatirka axaad ka xoog badan marka murajaxa saddexaad waxaa weeye uu mualif halka ku tilmaamay tarjiixu اdanni اlqawiy cala danni اضaciif malaha xooga badan in malaha daciifka laga horreysiiyo bimacnaa wuxuu ka hadlayaa xagga waxa weeye xadiidka sanadkiisa haddaan iyo ruwaadiisa iyo aimada xadiidka warisay xagga shuruuddooda si ay u kala xoog badanya marka kulamaa uu raawiga xadiidka wariyu yahay raawi xifdigiisu uu badan yahay diyaanadiisuna ay badan tahay imaamka xadiidka soo saaray uu yahay ee musanifka ah, imaam xagga shuruudda tasxiixa ku ad adag sida bukhaari oo kale waan ka horraysiinaynaa wixii ka yimaada ee la tacaaruda sababtoo ah dee kaasi malahu noo faa'ideynaya ka xoog badan malaha kale uu noo faa'ideynayo taa tusaalaheeda waxaa weeye xadiidka ay sheekhayn isku waafaqeen albukhaari walmuslim albukhaari wamuslim xadidka isku waafaqeen waxaa laga horraysiinaya xadiidka midkood uu la keli noqday buaari xadiika kale keli noday ama muslim xadika kale keli noqday waxaa ka xoog badan xadiidka sheekheynka isku waafaqeen bukhaari iyo muslim isku waafaqeen ah almuttafaqu calayh xadiidka muttafaq caleyh ayaa ka xoog badan midkuu la keli noqday midkood maxaa yeeley marka way isku waafaqeen labadii sheekh ee waxa weeye labadooda kitaab ay ahaayeen asaxu lkutub almusanafa kutubta la sanifay labada kitaab ee ugu asaxsan ayaa isku waafaqay xadiidka takhriijkiisii waaya sidoo kale xadiidka uu keyrkood wariyey xadiidka bukhari muslim wariyeen baa ka xoog badan waayahay bukhaari muslim haddii loo hala kala reebo oo midkood halaga rajaxo midka kale xadiidkuu bukhaari wariyey xadiidka muslim wariyey waxaa ka xog badan xadidka bukhaari wariyey maxaa yeele u dhigay xadiidka ayaa ka xoog badan shuruudda muslim u dhigay shuruudda muslim u dhigay matalan xagga haddaan ka soo qaadano xadiidka mucancanka tusaale aan soo qaadan xadiidka mucancanka ah alimaam albukhaari wuxuu shardinayaa raawiga mucancanka ee cancana ku warinaya inuu sheekhu cancanada ka warinayo uu la kulmay walow maratan waaxida la kulmay shardi uu leeyahay bukhaari walow maratan waaxida baynama muslim uu leeyahay shardi maaha inuu la kulme eh waxaa shardi ah imkaanu liqa inay suuroobayso inay kulmaan imkaanu liqa inay isku casri yihiin isla markaa ay kulmi karaan lakiin inay kulmaan ficliyan mar inay kulmaan shardi ma uu leeyahay midda kale waxyaabaha lagu duray axaadiista bukhaari ayaa ka yar waxyaabaha lagu duray muslim muslim waxyaaba lagu qabsaday axaadiia lagu qabsaday lagu naqdiyey daara qudni ku naqdiyey ayaa ka badan inta lagu naqdiyey alimaam albukhaari midda kale ruwaadda lagu tilmaamay in dacfi xoogaa soo gelayo ama yani xoogaa la acniyey ama cadaaladooda ama xifdigooda muslim ayaa ka badan ruwaadda lagu acniyey ruwaadda ama rijaasha bukhaari u iska leeyahay waayahay muslimna waxaa laga horumarinayaa heyrkii maxaa yeele shuruudiisa ka xoog badan labadooda kitaab bukhaari iyo muslim mid kasta wuxuu u shardiyey asaxa laakiin aimada kale inta badan sax mayna shardin abu daawuud sax moona shardin tirmidi moona shardin nasaa'i moona shardin ibn maaji mayna shardin walidalika axaadiistooda waxaa laga helaa saxiix iyo xasan iyo daciif intaba laakiin bukhaari iyo muslim inta badan daciif kuma jiro haddii la helana waa daciif yani culamadu ku muransan yihin waa daciif iyo daciif maaha midda kale ummadiiba talaqathum ummau biqabuul ummadii baa qabuul kula kulantay buhaari muslim mid kale buhaari baa laga hormarinaya muslim sida culamada dheheen kaasina waa qodob ka afraad ee murajaxaad ka mida ah waxa weeye in qiyaaska jeliga laga hormarinaya qiyaaska khafiga ah waxaana soo dhaaftay qiyaasku inuu saddex u qaybsama qiyaas alcila oo qiyaas dalaala oo qiyaas shaba waxaan soo tilmaanay inaysa u kala xog badan yihiin oo qiyaas alcila ku xog badan yihiin qiyaasu dalaala qiyaasu dalaalana uu ku xog badan yahay qiyaasu shaba marka si ay u kala horeeyaan ay u kala xog ay u kala xog badan yihiin marka qiyaas cil iyo qiyaas dalal haday isqabtaan qiyaas cil aan horeysiinina qiyaas dalal qiyaas shab haday isqabtaan qiyaas dalal aan horeysiinina waa kada taan hore noo soo dhaaftay amthiladeeda iyo tusaalayaal sheegay murajaxaadka waxaa ka mid ah kathratu ruwaat ruwaad ruwaadda badnidooda culuwu lisnaad isnaadka inuu sareeyo hadday ruwaadu badan yihiin laba xadiid baa isqabtay midna ruwaadiisaa badan midna ruwaadiisaa yar karwaadiisu badantaha laga xoojinaya laga horumarinaya karwaadiisu yar tahay maxaa yeele katradaas awood bay keenaysa katradu quway keenaysa waa keenay somaalidu dhahaan waaxid wadar iyo waaxid yaa waala waaxid baa waala marka kulamaa cajadka uu bato waxaad garanaysaa meeshaas in yani khaa geli kara uu yaraanayo nisbada khaa ay geli karta way yaraanaysa culuwlisnaadna waa saas oo kale xadiidka sanadkiisa uu caali yahay ayaa laga horaysanaya xadidka sanadkiisu naazil yahay culul sanad waxa loga jeedaa xadiidka inuu dhowaado nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo macnaha wasaa'ida udhaxaysa raawiga xadiidka iyo nabiga alay slam ay yaraadaan maala haddii xadiidka bukhaari wariyey uu yahay min aulaaثiyaat axaadiidta ulaaiga ee bukhaari iyo nabig alay slam ay saddex qof udhexeeyaan uu ka xoog badan yahay xadiidka rubaaciyaadka iyo khumaasiyaadka iyo sudaasiyaadka xadiidka ay afar udhexeeyaan ama shan udhexaysa ama lix udhexayso maxaa yeele mar kasta oo wasaa'idu ay badato ixtimaal kha ayaa badanaya ila dad fara badan baa silsilad dheer bu xadiid soo maraya silsilada waxa laga yaabaa dad yani khalad ama soo galo ama fahamkooda de ama wax ilaabi kara ama yani yani wahmi ismoojin kara ayaa soo geli kara kullama silsilada yaraatana khaa u yaraanaya marka sanadka cali wuxuu xogdaya sanadka naazilka ah walidalika culamadu ku dadaali jireen way jeclaayeen culuul isnaad fiqu raawi raawi inuu faqiih yahay faqiihu nafs inuu dee i uleeyahay axaadiistan uu warinayo fahmayo xadiidka uu wariye raawi faqiih ah waa laga horraysanaya xadiiska uu wariye raawi aan faqiih ahayn maxaa yeelay xadiidkan uu faqiihu wariyey wuu garanayaa wixii iskhilaafaya ama macnaha waxa doorinaya wuu garanaya mid kale wuxuu baarayaa xadiidka macnaha uu tusinayo walidalika wuxuu isku dayayaa inuu xadiidka sun yahay ku wariyo oo alfaadda khaladka keenaysa o dhan ka ilaaliyo lakiin qofka aan faqiih ahayn hadduu xadis wariyo waxa laga yaabaa inuu alfaad ku soo daro ama alfaad uu macaani kale ku bedelo ama ku tasarufo macnihii oo asagoo dareemaynin macnihi uu isbedelo oo uu laxni ka dhasho iyo khalad sidoo kale cilmu bilcarabiya oo taymi la mid tahay oo hadduu carabiyada taf ku yahay oo carabiyada si fiican u yaqaano raawiga waa laga horreysiinaya raawiga aan carabiyada taf ku ahayn aan aqoonin xusnu lictiqaad ictiqaadka wanaagsan raawiga sunniga ah ayaa laga horreysanaya raawiga muctaziliga ah ama ahlulbidaca xadiidka uu wariyey hadduu raawigu yahay maalan min ahli الsunna waاljamaca xadiidkan kalena raawigiisuu yahay min الshiica aw min alkhawaarij aw min الnawaasib aduu firqdan de ama qadariyadu ka mid yahay dee xadiidka wariyey qofkan sunniga ah ayaa laga horreysanaya caqiidadiisu hagaagsan tahay kaa kale ahlulbidac waxa laga yaba xadidka inu wax ku dardarsado bidcadiisa taageeraya wkownuhu min kibaari الصaxaaba asxaabta waaweyn axaadiita ay wariyeen sida abubakr iyo cumar iyo waa laga horreysanaya axaadiita ay sikaar الصaxaaba ay wariyeen wغayr dalik murajaxaadka waxaa sidoo kale ka mid ah xadiidkii musnadka in la horreysaya xadidkii mursalka ahaa musnad iyo mursal hore inoo so dhaafeen tacriifkooda musnad waxaan kusoo tilmaya xadidka sanadkiisa u xidhiidho mursalna waa xadidka inqidaacu ku jiro khaasatan haddii uu inqidaacaas soo gelaya sanadka xagga u sarraysa ee udhexaysa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo taabiciga taabiciga nabig alayh slam ayaa waasidadii udhexaysay baa meesha ka baxday marka kaasaan yidhahdaa xadiid mursal ah xadiidka musnadka ee sanadkiisu xigo ayaa laga horreysanaya xadidka mursalka ee sanadkiisu inqidac ku jiro xadiidkii marfuuca ahaa ee nabiga loo koryeelay calayhi salaatu wasalaam ayaa laga horreysanaya xadidka mawquufka xadidka mawquufka waa maxay waa xadiidka lagu joojiyey saxaabi bimacnaa xadiidkan waxaa mawquuf yahay cumar ama maala eh, abu hurayra ama abu saciid alkhudri wahaakada wahayrihi min asaxaaba ayuu mawquufka ibn cabaas buu yahay ibn cumar buu yahay bimacnaa asagoo xadiid ku jooga ee nabiga calayhi wasalam lagama warinin marka xadiika nabiga laga wariyey qaala rasul la sl la yidhi iyo xadiika mawquufka ahe eh, saxaabiga lagu joojiyey de isku awood maaha sidoo kale xadiika lafdiga lagu wariyay ayaa laga horreysanaya xadika bacnaha lagu wariyey axaadiita qaar waxaa jir lagu wariyey bilaf lafdiga nabiga ala slat slam iyo qaar lagu wariyey bilmacna haddaba xadiika haddaan bilqara'in ka ogaanayn macna lagu wariyey waxaan ka horreysiinayna on ka hormarinayna xadiika lagu wariyey lafdiga xadiikaasaa ka xoog badan lafdiga lagu wariyey kii macnaha lagu wariyey intaasba alifka noo tilmaamay murajaxaadkii murajaxaadku aad u tira badan yihiin inta keliya kuma koobno waxaa ka mid a ah murajaxaadkii in raawigu uu yahay saaxib alwaaqica ah, qofka dhacdada saaxiibka ahaa ee waaqicadii goobjooga ka ahaa ee asaguba ay qabsatay arrintan kaas ayaa ka garanaya qofkii kale ee xadiis ka wariyey lakin saaxib alwaaqican ahayn sida maalan khabarkii maymuuna radi allahu tacaala canha um ay ku tilmaamtay nabig alay slam xilliga uu guursaday waxay tiri nabig alay slam muxuu guursaday asagoo xalaal ah asagoo xalaal macnaha aan muxrim aan ahayn ibn cabaas khabarkiisiina wuxuu ahaa bukhaari wariyey in nabiga ala slam uu maymuuni guursaday asagoo muxrim ah marka labadaa xadii baa istacaaruday midna wuxuu leya nabig ala slam maymun wuxuu guursay asagoo muxrim midna wuxuu asagoo xalaal ah marka khabarka maymuuna ka hormarina khabarka ibn cabaas maxaa yele waxay ahayd saaxibat lwaaqica ayadaa dhacdadan ayada qabsatay qisadan ayaday qabsatay marka iyadaa nafteeda ka og ibn cabaas waxaa kale oo murajaxaad ka ah in raawi uu ku camalfalo xadiikii wariyey hadduu xadiikii wariye u ku camalfalo waxa laga horreysiinayaa xadiidka kale ee raawiga wariyey uusan ku camalfalin waxaa murajaxaad ka mid ah taqdiimu alxaadir cala almubiix hadday isqabtaan laba xadiis oo midna ama laba daliil oo midna wixii xaaraamtimaynayo midna uu bannaynayo kan waxaan xaaraamtimaynaya laga hormarinaya kan waxaan bannaynaya ka shayga xalaalaynaya waxaa laga horreysiinaya xaaraamtimaynaya sababtoo ah de ixtiyaad baa ku jira waxan waa xaaraan iyo waa xalaal xaaraan u badan ixtiyaadku saas ku jira marka kaa wax xaaraamtimaynaya ayaa laga hormarinaya ida tacaarada xaadirun wamubiix qudima alxaadir baa la ida tacaarada xaadirun wamubiix qudima alxaadir albaab الثامن baabkii sideedaad fi الاجtihaadi والتaqliid wuxuu ku saabsan yahay ijtihaadkii iyo taqliidkii alijtihaadu ijtihaadkii luqatan xagga luqada waxa weeye huwa isagu istifraaqu اlwusci wuscigii ama awoodii in lagu bixiyo oo la soo saaro fii buluuqi اlgaradi ujeed gaaritaankii wasilaaxan xagga isilaaxana huwa ijtihaadkii waxa weeye istifraaqu اljuhdi dadaalkii in la dhammaystiro oo la soo faaruuqiyo fi daraki alaxkaami alsharciyati axkaamtii sharciga ahayd haleelitaankeedii fahamkeedii in lagu bixiyo dadaalkaas walmujtahid qofkan mujtahidkana huwa asagu waxaa weeye alfaqiih waa kan fiqigale almustafriqu ee faaruqinaya amaba soo saaraya liwuscihi dadaalkiisaoo idil fii taxsiili xukmi harci xukumkii sharciga ahaa xasilintiisa ijtihaadkii taqdiirku halkan mualif ku tilmaamaya wuxuu ku bilaabay ijtihaadkii wuxuu ku yihi ijtihaadku xagga luqada waxaa weeyaan istifraaq lwasc qofki inuu awooddiisao dhan uu bixiyo fii buluuqi qarab ujeedkii u lahaa inuu gaaro maalan ardayga imtixaanka gelaya haddii uu maadadii imtixaanka u gelayay wax alla wuxuu dadaal lahaa isku geeyo oo uu akhriyo oo uu qaybo oo yani maadadii uu meel saaro waxaan leenahay ardaygaasi waa mujtahid ijtahada fii اlاsticdaad lاkhtibaar wuxuu u diyaar garoobay oo aad iyo aad ugu dadaalay inuu imtixaankaas uu meel saaro kaas hadda waxaan lenahay ijtahada qofka maala wax dhisaya hadduu dhismihii ku ijtihaado waxlan ijtihaada fi lbina qofka doodaya hadduu doodii ku dadaalo iyo garnaqsiga waxlan ijtihada fi lxuja wa fi lxiwaar wahaakada ijtihaadku marka qaybo badan noocyo badan buu leeyahay kaasi waa xagga luqada arad waxa loo yidhahda ujeedka kolba ku xidhan yahay qofka ku dadaalay laakiin isdilaaxan marka lagu yidhi waa mafhuum khaas oo culammadu ay ku heshiiyeen oo ah in lagu dadaalo oo qofka dadaalkiisoo dhan iskugu geeyo in axkaamtii sharciga ahayd uu garto weliba qofka saasa waxa waa qofka faqiiha qof kasta ma aha hadduu qof caami ah u dhaho axkaamtii sharciga ahayd baan ku dadaalaya la soo baxo dadaalkiisaas wax macanaha ku fadhiya ma jirto maxaa yeelay dee ku ijtihaadi laha mableba laakiin qofka faqiiha ah markuu dhaho axkaamtii sharciga ahayd baan ku ijtihaadaya ijtihaadkiisa waa muctabar maxaa yeele aaladii buu leeyahay fahamkeedii buu leeyahay garashadeedii buu leeyahay hadaba ijtihaadka waa kaas alijtihaad luatan agga luqada ijtihaadku waxa wey huwa asagoo istifraaq lwusci awoodii in lagu bixiyo fii buluuqi lgaradi ujeedka gaaritaankiisa istilaaxan agga istilaaxana huwa asagoo istifraaq ljuhdi dadaalka in lagu bixiyo oo oon waxba lagu kala harin fii daraki alaxkaami sharciyati axkaamta sharcigahayd haleelitaankeedii iyo garashadeedii wlmujtahid qofka mujtahidkan huwa asagoo alfaqiih waa qofkan faqiiha almustafriqu ee bixinaya liwuscihi awoodiisi oo idil iyo dadaalkiisa oo idil fii taxsiili xukmi sharci xukumka sharciga ah xasilintiisa ku bixinaya صفaaت المجتهد مجتهدka صفاatkiisa والاجتiهاaد اجتiهاadki laa yakunu ma noqonayo بأn يدعiya الإنسان qofki inuu sheegto أنhu مجتهد inuu مجتهد yahay بمuجaرaد قراءaةi akhrintiisa keliya inuu ku sheegto لبacضi culuumi الشharci شharciga culuumtiisa bar ka mida u akhriyo walow kaana haba ahaada xaafidan mid xafidsan lilkitaabi kitaabkii wasunati sunadii cala iftiraadi wujuudihi anagoo markaa yani iftiraadinayna calaa iftiraadi wujuudi kaba soo qaadayna joogitaankiisa iyo jiritaankiisa uu jiro alyowma maanta faxifdu sunati sunada xafidinteedu shayun shay weeye sunada in la xafido waa shay kayfiyatu istinbaad ilaxkaami axkaamtii lasoo bixitaankeeda qaabkeeda ama kayfiyadeeduna minhaa lagala soo baxo waxaa weeye sunadii shayun aakhar shay kale weeye wainama yakuunu lmaru qofku wuxuu noqonaya mujtahidan mujtahid wuxuu ku noqonaya un bishuruudin shuruud wamin shuruudi mujtahidi mujtahidka shuruuddiisa waxaa ka mid ah albuluuqu qaangaar iyo wlcaqlu caqli baa ka mid ah alcadaalatu cadaaladii baa ka mid ah fiqhu nafs inuu fiqhu nafsi uu leeyahay oo naftiisu ay tahay naf yani fiqi uu ku jiro fiqhu nafsi uu leeyahay wahuwa fiqhu nafsigani malakatun waa awood taxsulu u xasilaysa lilmari qofki u xasilaysa bituuli zamani zamanka dherarkiisa uga xasiraysa markuu zamanku ku dheeraado qofku de in badan cilmi ku dhex jiro wsabri cala alcilmi cilmigana uu ku sabro wamulaasamati اlculama culamadana uu laazimo wاlwuquufu inuu dul istaago cala aqwaali mujtahidiin mujtahidiinta aqwaashooda min aslf slf ka mid aha waa macrifatu wejhi aqwaalihim isla markaana uu garto wejiga aqwaashooda macnaha aqwaashooda yani adilada ay ku tiirsan tahay wa munaaqashatiha uu markaa falanqeeyo wahiy malakadaas ayada ah ee fiqu nafsiga ah fowqa haada kullihi intaasoo idil waxa ay tahay markii intaasoo dhan oo dhan lagu daro waxay tahay shayun jibiliyin waa shay fidri ah cala alaqlab sida ay u badan tahay laa yataataa suuragal maaha laa yata'ataa ku iman maysa dheh oo suuragal ku noqon mayso bilkasbi in la kasbado oo qofkii uu fiqhu nafsi uu iska yeesho kama qaala imam alxarameyn alxarameyn suu yidhi raabican alcilmu bilqur'an qur'aankii qofkii inuu garanayo naasikhii naasikiisi mansukhii mansukiisa caami caamkiisa aasi haaskiisa mulaqii mulqiisa muqayidi muqaydkiisa muxkami muxkamkiisa mutashaabihi mutashaabihiisa aahirihi daahirkiisa muawalihi muawalkiisa asbaab nuzuuli asbaabta nuzuulka sabab nuzuulki khaamisan alcilmu bisunati sunnadii qofkii inuu garanayo calى naxwi maa calima min alqur'an siduu qur'aanka u garanaya oo kale an yakuuna muطalican calayha inuu sunadii aalacanayo fi kuli kutubiha kutubteeda على نحو ما علم من القرآن سيد القرآن كون قرنية وكلا وأن يكون مطلعا عليها إنه سندي طالعانه في كل كتب وكتب الدليل ولا يكفيه كما في الله أن ينظر إنه إيغو في الصحيحين صحيحين كأو الكتب الستة أو كتب الإحدى أو أن يضيف إلى ذلك أنت إنه قدر مسند أحمد مسند أحمد والسنن البيهقي سنن البيهقي ومسندك الحاكم ومسندك الحاكم أو ما شابه هذا يكتاوح شبهه فربما فاته حرية بأنه رافو حديث حديث ليس في هذه الكتب كتب أن كتشر بل في غير غير كتشر ولذلك سادرت لابد أن يطلع hadii kale falikulli maqaamin maqaal maqaam kasta wuxuu leeyahay hadal munaasab u ah walikulli fannin ahlun warijaal fanni kasta wuxuu leeyahay ahl iyo rag buu leeyahay waraxima allahu imra'an carafa qadra nafsihi waraxima allahu imra'an carafa qadrahu fawaqafa cindah ilahay hau naxariiso qof qadarkiisa gartay oo isla markaa ag istaagay qadarkiisii oon dhaafin walaa budda an yacrifa min asunati sunada waa inuu kaga yaqaanaa qofkii mujtahidka ah oo sunnada ka garanayo ziyaadatan cala alqur'an qur'aanka in ka badan asaxiixa sunadii saxiixa ahayd waa daciif iyo xadiidka daciifka waa asmaa arijaal iyo asmaadii ragga ruwaadda ahay xadiidka warinaysay waa taariikhahum iyo taariikhdoodii yani taarikhday dhasheen iyo taarikhday dhinteen iyo waxay la midka wa manaaqibahum iyo fadaa'ishoodii liyacrifa cadaalatahum si cadaaladooda uu garto wayacrifa asbaab aljarxi waاtacdiil asbaabtii jarxiga iyo tacdiilka uu garanayo asbaabtii lagu dhaawacayay ruwaadda iyo asbaabtii lagu tacdiilinayay lagu xukminayay inay cadaalada yihiin ليحكم بها عليهم سو marka uu xukmiyo أسبابtaas ayaga ومن أخذ الصحيح qofkii حديثك الصحيح ka qaata من البخاري مثل البخاري كقاتا معتمد عليه أسوأ عسكاني فهو مقلد له وقف تقليدين لا مجتهد مجتهد معها سادسا معرفة مسائل الإجماع مسائل الإجماع وإنه قرني حتى aabica macrifatu usuuli usulifiqhi waa inuu garanayo wa hada alcilmu waaya aaminan macrifatu luqati اlcarab luqadii carabta waa inuu garanayo fi naxwiha wa sarfiha wa balaaqatiha naxwaheeda iyo sarfigeeda balaaqadeeda inuu garanayo lianna allaha tacala tacabadana biistinbaad alaxkaam maxaa ilahi wuxuu nagu adoonsaday axkaamtii inaan تعبدنا باستنباط الاحكام محل الله وحن وادون سد احكامتي ان لا سو بخنو بناء على قواعد انه قواعد اللغه كسليننا وقوانين هي قوانين تيرا فمن لم يعرف لغه العرب قف اللغه العرب ان قرنين في علوم حق علومته وفنون فنون فلا حظ له وحده فكمله في الاجتهاد اجتهاد كي بل لا حظ له في العلم علم قبا وحده فكمله وهذه تني صفات المجتهد المطلق وصفات كي مجتهد كي مطلقة كالشافعي ومالك shaafici iyo maalik iyo axmed iyo abi xaniifa wahunaaka mujtahid madhab waxaa jira wax ladhaahdo mujtahid madhab wahuwa mujtahid madhabku aqalu minhu mujtahidka mulaqa ahaa uu ka hooseeya darajatan xagga darajada wamujtahid lfutya waxaa kaloo jira mid layidhaahdo mujtahid alfutya mualifku markuu inoo tacriifiyey ijtihaadkii ayuu wuxuu gudagalay inuu tilmaamaya sifaatkii mujtahidka wuxuu inoo tilmaamay ijtihaadku inuusan ahayn wax la iska sheegto oo qofkii uu dhaho mujtahid baan ahay amaba xoogaa cilmiga uu akhristay ama culumta sharcadu wax ka yar akhristay uu ijtihaad ku sheeganayo xataa hadduu xafidsan yahay qur iyo sunnada ijtihaad maba sheegan karo haddii xataa aan dhahno maanta arrintaasi webay jirtaao cala iftiraadi wujuudi lyom macnaha inuu qof xafidsan qur iyo sunnada maanta la helaya haddaaman xataa ka soo qaadno wayba yartaa in la helaa maxaa yeelay sunnada in la xafido waa shay ama qur iyo sunnada in la xafido waa shay in axkaamta lagala soo baxana waa shay kale bimacnaa iskuma xidhno qofkii inuu qur xafidsan yahay ama sunada xafidsan yahay iyo inuu axkaamtii kala soo bixi karo way kala duwanta imise qof baa xaafid qur'aana ama xaafid sunna ah sunada xafidsan islamarkaana aan midhka garanayn axkaamta ku jirta nabiga ala sl slam wuxuu ihi balliquu canii walow aaya alaa yuballiq ashaahidu minkum alghaa'ib faruba mubalagin aw caamin saamic waruba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu war cilmiga iga gaadhsii uhi inta joogta inta maqan haiga gaadhsiiso badana mid yani cilmiga waxa weeye kan uu gaadhsiinay kaga cilmi badan yahay yani xadiikan iga warinayo qofkan uu gaadhsiinaya kaga cilmi badan ooga aqoon badnaanaya oga faa'iida badnaanaya badanaa mid fiqi xambaarsan oon waxa weeye qof uga fiqi badan ruba xaamili fiqin ilaa man huwa afqahu badanaa macnaha qof xadiid warinaya oo fiqigii xadiidka xambaarsan isla markaa xadiidka u warinaya qof oga fiqi badan marka macnaheeda maaha qofku inuu xaafid yahay alqur'aan wasunna inuu yahay faqiih ama mujtahid yahay culamo badan waxaa jira ka cilmi ka xifdi badnaa afarta aimo afarta aimo culamo weliba khaasatan eh, imaam abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici culamo badan oo ka xifdi badnaa baa jira oo aimadii yani axaadiista warisay ee xufaada ah mutqiniinta ah haddana waxaa ka cilmi badnaa kana fiqi badnaa aimada oo cilmigooda ilaa yomana hada la dheefsanayo marka iskuma xidhna xifdiga iyo fahamka fahamka waa qof qofku ilahi wuxuu siiyey asna dadaalu ku bixiye wey xifdiga lakin waxa laga yaba ilma yar inuu qur'aanka iyo sunnada xafido hadda zamankeena waxaad arkaysaa qof qur'aanka xafisan ilma yar oo laga yaba labiya toban jir inuu yahay oo qur'aanka kalfaatixa u xafidsan oo kutubu sita xafidsan oo weliba zawaaidooda xafidsan awaaid musnad axmed iyo waxaw darimi iyo mali iyo muwa mali waxaasna xafidsan ba arkaysaa lakin haddaad masle fiqiga weydiisaan karan xaali xifdiga iyo fiqiga way kala duwanye qof kale waxa laga yaaba faqiha inaad aragto lakin xaafid aan ahayn mujtahidka shardi maaha inuu xaafid ahaado haddaba ijtihaadku shuruud buu leeyahay shuruuddiisa mualifku wuxuu noogu tilmaami laha sideed shardi bu ku sheegay shardiga koowaad waxa weeyaan albuluq waalcaql qofkani horta inuu qof caqli leh isla markaana qaangaadh ah ilmo yar oon qaangaadhin mujtahid ma noqon karo waa inuu qaangaadh yahay caqlina uu leeyahay qof waa dee ma noqon karo mujtahid shardiga labaad alcadaala waa inuu cadaalada yahay cadaaladuna waxaa weeye malakatun taxmilu saaxibaha cala mulaasamati taqwa walmuru'a malakatun taxmilu saaxibaha cala mulaasamati altaqwa walmuru'a alcadaala cadaaladu waxa weeye malakatun awood weeye taxmilu ku xambaaraysa saaxiib ahaa qofkii u saaxiibka ahaa malakadaas ayay ku xambaaraysaa calى mulaasamati taqwa alla ka cabsigii inuu laazimo qofkii taqwadii inuu laazimo wاlmuru'ati iyo muru'adii muru'adu waa maxay akhyaarnimo khyaarnimo wey qofka inu iska waxyaabaha hoos hoose ee sharaftiisa iyo maqaamkiisa hoos u dhigaysa ee dadka faasiqiinta ah afcaashooda ama dadka liita ee ahlu sharafka aan ahayn afcaashooda iska oo muruadiisi iyo khyaarnimadiisi iyo sharaftiisa u ilaaliyo oosan maalan shaarica uusan wax ku cunin isagoo maalan feero qaawan u soo bixin shaaric u soo bixin waa fahan soo maha waxyaabaha dee dadka u yaqaano ahlu fisqiga ah, inuusan sheekooyin qosalle uusan badinin uusan dadka uga sheekeyn waxyaabaha qosalka keenaya shactirada loo yaqaano oo comedia qof comedia uusan noqonin dadka qusliga ila akhiri way fara badan yihiin muru'ada yani waxyaabaha khawaarimta khawaarib almuru'a la yidhahdaa taasina waa cadaaladii iu nafs iu nafsigu malif kuu sheegaya asagaaba noo tacriifay waxa waya buu malako waa awood qofka u xasilaysa bituuli zamaan zaman dheer bay ugu xasilaysaa iyo cilmiga inuu ku sabro cilmiga in badan kusoo dhex jiro maaha qofka laba kitaab akhrista ama saddex kitaab fiqi ka akhristay ama xadiidka malakadaas ma waa qofka in badan cilmi kusoo dhex jiray oo in badan culimada la haasameeyo oo intaasoo kitaab akhristay oo kitaab daalacday oo waxa weye culimada la mujaalasooday culimada afwahdooda cilmiga ka qaatay oo waxa weeye a'immadii salafka yani aqwaashoodii iyo dul istaaga iyo adiladoodii oo markaa falanqeeyay adiladaas marka cilmigaas uu dhegaysanayo ee uu akrinayo ee uu sii akrinayo ee uu baaritaan ku samaynayo ee uu falanqaynayo ee ku munaadaronayo malakaa uga xasilaysa marka fiqhu nafsi uu helaya waa darajo qof caalim uu gaari karo dadka dulaabu cilmiga ee mubtadiyiinta ma gaari karaan iyo dadka mutawasiliinta toona ma gaari karaan waaya bal ee imaam alxarameyn wuxuu ku tilmaamay arrintani inay tahay jibil fiqu nafsi qofku inuu naftiisa faqiih noqoto oo masale xataa aanu hore u arag hadii loo sheegay xataa markaaba uu garanaya xukunkeeda naftiisa kala saaraysa masaaishii oo axkaamteeda garanaysa waa shay jibil uu ku tilmaamay imaam alxarameyn oo kasab aan nagu gaari karin saa dartee imam alxarameyn kitabkiisa alburhaan wuxuu ku yihi mujaladka labaad sabxada sideed boqol iyo toddobaatan markii uu sheegay shuruud almujtahid ayaa wuxuu yihi uma yushtaradu wara'a dalika kullihi fiqu nafs فهو رأس مال المجتهد ولا يتأتى كسبه وإن جبل على ذلك فهو المراد وإلا فلا يتأتى تحصيله بحفظ الكتب wuxuu ku yidhi markii uu shuruuda mujtahidka uu sheegay intaas oo dhan kadib waxaa la sardiyaa buu yihi qofka mujtahidka ah inuu leeyahay fiqu nafs fiqu nafsigun waxa weeyaan waa raasamaalkii qofka mujtahidka ah in la kasbado fiqu nafsigana suuragal ma aha buuri haddii qofka haddaba ilaahay uu ku abuuro fiqu nafsigaas waa wixii maqsuudka ah loo jeeday waa khayr haddii kalena suuragal maha bu qofkii inuu ku kasbado iqhu nafsigi inuu kutubo badan xafido waana runti yani iqhu nafsigu wax saalan maaha ilahi subxana wa tacaala qofkan isticdaadaad awoodo ku abuuraya weye awoodo ilahi subxana wa tacala ku abuuray weye qayb kasbi ah jirto qofku kasban karo markuu cilmiga barto laakiin intiisa badan waxa weeyaan waa wax ilahi subxana wa tacala awoodu siinay wey hadda imam shaafici markaa u fiiristo cilmigiisa wax badan baa fitri ah bimacnaa wax badan buu kasbaday laakiin qaar badan oo ilahi wa tacala iqhu nafsi awoodu ku abuuray oo masaail daqiiq kala saaray akaam daqiiq quraanka sunada kala soo baxay waxaad garanaysaa fahamkan ilahay uu siiyey inuu yahay fahmun aataahu allah suu sayd cali yihi yani annaga waxaan haysanaa buu ihi waxa aan qur-aanka ahayn haddaan ahlubeytkii nahay waxaan hayna waa un qur-aanka iyo sunada nabig alay slam iyo fahm ilahay ciduu doona uu siinay fahmun aataahu allah man yasha ilahi waa kayidhi yuuti alxikmata man yasha waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira marka xikmadii bay soo gelaysaa tanna ka afraad waxa wey alcilmu bilqur'an qur-aankii inuu qofkan inuu cilmi u leeyahay naasikhii iyo mansuukhii caamkii iyo khaaskii mutlaqii iyo muqayadkii muxkamkii iyo mutashaabi daahirkii iyo muawalkii asbab nusuul intaaba inuu garanayo waxaa ka mid ah shuruudda mujtahidka inuu sunnadii garanayo sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam siduu qur-aanka u garanayo uu garanaya caamkeeda iyo khaaskeeda iyo mutlaqeeda iyo muqayadkeedi waxaas dhan garanayo iyo asbaabu wuruudi aلsunna iyo daahirkeeda iyo muawalkeedii isla markaa taasi waxay ku imaanaysaa inuu kutubtii sunnada u daalacdo kuma filo saaxaan keliya inuu eego yidhi ama kutubta eh, sibta alkutub sibta waxa weeyaan waa saaxaanka bukhaari muslim lagu daray asunan alarbaca afarta sunan lagu daray abu daawud iyo tirmidi nasa'i ibn maaja ama inuu ku daro musnad imaam axmed oo ku toddobeeyo ama uu ku sii sideedeeyey sunan albayhaq ama uu ku sagaaleeyo musdarak alxaakim yani intaa keliya kuma filo ku leeyahay waa inuu axaadiidta inta uu gaari kara inuu isha mariyo ayaa looga baahan yahay qofka mujtahidka ah waa mujtahidka mutlaqa wuxuu sheegaya shuruudan adag leh waxaa laga yaaba u xadii aan kutubtan ku jirin aan soo tilmaanay inuu dul istaago ama xadiikaasi u dhaafo walidalika wa log bahan axaadiia in intuu dul istaagi dul istaago haddaba kutubta sunada idil waa inuu dul istaagaa buu yihi daalacda shardi maha inuu xafido inuu xafido shardi maaha walidalika culimo badan waxay dhaheen shardi ma aha qasasta iyo riwaayaadka iyo waxyaabaha ka hadlaya inuu dul istaago ama axaadiita raqaa'ida iyo waxyaabaha ka hadlaya laakiin waxaan shardia axaadii alaxkaam axaadiis axkaamtuna dul istaaga axaadiis axkaamtuna way kooban yihin culamada qaar baa shan boqol ka dhigay qaar baa saddex kun ka dhigay almuhim axaadiis axkaamtu way koobanta axaadiis axkaamta laga rabaa inuu dul istaago maxaa yeele axaadiistu axkaamta kala soo baxayo kuwaa wey qur-aankana waa saasoo kale waxaa jira aayaat alaxkaam aayaat alaxkaam iyaguna ma badno aayaat alaxkaam iyaguna ma badno culamada qaar baa yidhi waa shan boqol oo aayadood marka kuwaa inuu dul istaago wey sidoo kale sunnadii waa inuu yani ka yaqaano saxiixeeda iyo daciifkeeda inu kala saari karo xadiidka saxiix xadidka dacifka inu kala garanaya asmaa arijaal waa inu garanaya taariikh alwafayaat taarikhda dhinteen manaaqibtoodii iyo waxyaabaha mid kasta uu ilaahay siiyey e, fadaa'il ah waa inu garanayo asbaab aljarx waltacdiil asbaabta ruwaadda lagu jarxiyo ama lagu tacniyo iyo asbaabta lagu tacdiiliyo waa inu garanayo si haddii xadiidka e, raawigan looga helo sabab jarx loo jarxiyo haddii sabab tacdiil laga helana u tacdiiliyo ilaan ruwaadda isku heer maaha isku mustawa maaha riwaaada xadiidka warinaysa qaar baa aimo ah xufaad ah iqaad ah cuduul ah qaar baa duuna dali intaa kasoo hooseeya oo xifdigooda ka hooseeya kuwaas iqadooda iyo cadaaladooda ka hooseya kuwaas qaar baa ducafo ah ama fusaaq ama xifdigooda aad u liito kuwaana de adiikooda xadiidkooda daciif noqonayo qaar baa beenaalayaal ah oo beenta sheegaya ama nabiga ku been abuuranaya kuwaana xadiidkooda waaba xadiid mawduuca la qaadan mahayo marka waa inuu garanayo qofkan raawiga ah martabadiisa iyo heerkiisa qofka wuxuu ku yihi saxiixa ka qaataa xadiidka saxiixa ka qaata bukhaari ama imaam a'immada ka mid ah xadiidku saxiix ku tilmaama iska qaataa isagoon kala soo horeyn kala saaraynin saxiix iyo daciif qofka fii baabi alxadiid muqallid buu ku yahay wuhi mujtahid maaha laakiin sidaa saxiixa shardi maaha qofka mujtahidka ah inuu xadiid walba darajadiisa saxiix iyo daciif u kala saarayo a'imo badanoo waxaa jira hadda a'immadii afarta ah axaadiid fara badanoo waxaa jira ay soo deliishadeen oo ay u malaynayeen inuu saxiix yahay oo daciif ah ama axaadiid daciifa ah, ama asal aan lahayn qaarkood ay soo deliishadeen baa jira inuu ku baraarugeen marka qofka mujtahidka inuu xadii walba uu dul istaago saxiiisa dacfigiisu adagta xataa kan mujtahidka muطlaq ah adagta arrintaasi waxay u dhowdahay shibh mustaxiil waaya macrifatu masaa'il ijmac masaaisha ijmac waa inuu garanayo si uusan u khilaafin ijmaaci waxaa ka mid a usul fiqiga inuu garanayo usul fiqigu waa cilmiga qaacidada ugu ballaarhan ee uu cuskanayo qofka mujtahidka alqaacida alcudma lilmujtahid weyaan oo axkaamta ku gaaraya wax sahlan maa cilmigan waa cilmi dhannaa ee uu ku fadhiyey ijtihaadku hadduusan garanayn usuul اfiqh qofkan ijtihaad xadi kuma baleba maba soo geli karaba sidoo kale culumta carabiyada waa inuu si fiican u yaqaano naxwaheeda iyo sarfigeeda iyo balaaqadeeda iyo waa inuu si fiican u itqaanayo maxaa yeele culumta carabiyadu waa miftaaxii kitaabka iyo sunnada waa luqadii kitabka iyo sunnada qofkii carabiyada haddaba aan garanaynin ijtihaad shaqa kuma leh tan aan soo tilmaanay malif wuxuu kuhi waa shuruudda aan tilmaanay waa shuruudii mujtahidka mulaqa ahaa sida afartii aimo shaafici iyo maalik iyo axmed iyo abi xaniifa iyo aimadii kale ee ayaguna darajat ijtihaad gaaray laakiin aan madhab yeelanin ama madhabtooda ay dhammaato dabarka oday ayna in badan ka dambaynin sida awsaaci iyo leyth iyo ibn jariir abari iyo ibn lmundir iyo ibn khusayma iyo aimo badan waxaa jira darajat ijtihaad gaaray oo looga marhaati kaca culamada oga marhaati kacayn darajat ijtihaad mulaq inay gaareen laakiin madaahib aan yeelanayn asxaabta qaar badan baa darajada ijtihaad gaaday sida afarta khulafa urashidiin iyo cabdullahi bni cabaas iyo cabdullahi bni cumar iyo eh, amo badan oo asxaabta ayaa darajada ijtihaad mula gaahay haddaba malifku wuxuu yidhi waxaa jira mujtahid yihahda mujtahid almadhab iyo mujtahid yihahda mujtahid alfutya kuwaasaa jira ijtihaadkiibaa heerar ah mujtahid almujtahid almuطlaq walmujtahid غayr eh, almustaqil ama mujtahid hayr almuntasib na waa la dhahaa iyo mujtahid alfutya iyo mujtahid almadhab afartaasaa kala jira malif halka waxan uga tilmamay mujtahid almutlaq mujtahid almutlaqa ah waa kan qawaacid uu u madax bannaanya iska leh qawaacid iyo usuul u madax bannaanya oo cidna uusan daba fadhiisanayn oo asagu la soo baxay usuusha iyo qawaacidda axkaamtiisana uu ku baneeyo kaa waxa la mujtahid mutlaqa way yartahay haddaba zamankan in la helo mujtahid mutlaqa bale waxaa la yidhi afarta aimo yani waxba badan kama dambaynin ba mujtahid mulaqa in la helaa inta badan aimada ka dambaysay ee mujtahid darajada ijtihaad gaaray waxay ahayd mujtahidiin muntasibiin ah oo madhab afarta madhabood mid ahaan u intisaabaya sida ibnu taymiya iyo culamo badan waaweyn waaya haddaba waxaan rabnaa inaan qeexno mujtahid almujtahid almuqayidka mujtahid almadhabka halkum alifku nagu tilmaamay kan futiyada ka bidbixi mayna in mujtahidiinto dhan anwaacdooda xasrino laakiin bal labadan uu sheegay ayaan si kooban u tilmaamaynaa mujtahid اmadhab waxaa kaloo la yidhahda almujtahid almuqayadna waa la almujtahid almuqayadna waa la mujtahid اtakhriijna waa la mujtahid aلtakhriijna waa la marka waa mujtahid ku kooban muqayad ku ah madhab mucayan imaam mucayan ah madhabkiisa ku kooban yahay imaamkaas madhabkiisa ayuu aad ugu xildheeraaday had iyo jeer wuxuu ku dadaalay inuu usuushiisa uu sugo oo uu daliil ku sugo usuusha imaamkana kama baxo iyo qawaaciddiisa masaaisha imaamka uu fatwoodana si fiican buu garanaya fiqigeeda iyo adiladeeda uu garanaya mar waa laga yaba inu masaaisha qaar ku ijtihaado imaamkiisa uusan tilmaamin laakiin inta badan usuusha imaamkiisa wax ku fatwooda oo aqwaasha ku takhriijiya mujtahid almuqayad baa lahaa waxaa ka mid ah aimada noocaasa ah, alimaam axaawi oo ka mid ah xanafiyadii waxaa ka mid ahaa aimadeena shaaficiyada abu isxaaq almarwasi iyo abu isxaaq ashiraazi ayaa ka mid ahaa kaas waa mujtahid almujtahid mujtahid almadhab weeye mujtahid alfutya waa faqiiha xafidsan madhabka madhabkii waa xafida u qaybay uu ka hooseeya kaa hore isla markaana naqligiisa iyo fahamkiisa ayuu ku xeldheeryahay awood buu leeyahay inuu soo naqliyo madhabkii oo uu fahmo isla markaana waxaa loo ictibaadaa naqli madhab madhabka asagaaba naqligiisa loo ictibaada markuu madhabka u tilmaamo o dhan madhabka waa kada qowlkiisa waa la ictimaadi iyo fatwada uu fatwoonayo fatwadan wuxuu ku fatwoodaa madhabka imaamkiisa isla markaa wuxuu fatwoonaya masaa-isha kutubta madhabka lagu sheegay imaamka uu caddeeyey uu nas ahaan u caddeeyey ama asxaabtu ay tafriiciyeen asxaabtii aan horey usoo tilmaanay kuwan dee mujtahidii almadhab ah ama mujtahid muqayad ah ay markaa tahriijiyeen aqwaasha ay tafriiciyeen buu ictimaadaya haddii intaa xukunku ka waayo markaa asaga ayaa ku dadaalaya ku ijtihaadaya axkaamtii oo imaamkiisii isagoon ka baxaynin qawaaciddiisii usuushiisii wixii imaamka uu tilmaamay asagoo iftiinsanay ayuu markaa axkaamtii ku ijtihaadaya wax manquula hadduu waayo kaa waxaa ka mid ahaa alimaam الnawowi culammada mujtahid اlfutya lagu tilmamay waxaa ka mid aha alimaam الnawowi ayaa ka mid ahaa way fara badan yihiin marka mujtahid اlfutya ayaa ka badan mujtahid almuqayid mujtahid almuqayid ayaa ka badan almujtahid almuntasib mujtahid almuntasib ayaa ka badan almujtahid almuطlaq mujtahid almuطlaq wuu yaryahay wuu yaryahay والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين